أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo jiray xadiidkii dheeraa oo jibriil nabiga uu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam islaamku wuxuu yahay iimaanku wuxuu yahay ixsaanku wuxuu yahay saddexdiiba markii uu nabigu ka jawaabay sal allahu calayhi wasalam yaa wuxuu raaciyay haddana arrin oo makhluuqaadkaba aan looga talagelin in la ogeysiiyeba ilaahay uu la keliyoobay ogaalkeeda maxaa ku jirta marka faa'iidada ku jirta maxay tahay jibriil marka nabiga u weydiye saacadda qiyaamada asagoo uu og yahay nabiga macalinkiisii waa isaga uu ka warqaba inuusan nebi maxamed ogeyn qiyaamadu markay dhaci doonto inuu ogeyn uu ka warqabaa maxaa markaa sababay inuu weydiiyaal qancin wey dadka la qancinayo ataakum haadaa jibriilu ataakum yucallimukum diinakum yucallimukum diinakum diintiinu idin barhaya diin baridii ba islaan ka mid waa qancin dadka la qancinayo inaan saacadda laisku mashquulinin su'aalaadkeeda iyo waxageeda islaamnimadii marka laisu sheegay islaamnimadii marka laysu sheegay oo iimaankii lagama maalmaan wey laysu sheegay oo ixsaankii lagama maalmaan wey laysu sheegay kuwana inaan lagu mashquuli karin ah, ilaahay loo igaalanhayo qancin la qancanhayo marka wuxuu yidhi jibriil qaala jibriil baa wuxuu yidhi faakbirnii iga warbixi can isaacati saacadda qiyaama maxamed waxay dhahay bal iga warbixi saacadda dheerkeeda waata qur-aanka lagu sheegee waataan lahayn waxaa saacad loo yiri waa culimadu macnaha kalada ay kusoo baxayso kalada ay ku ah, baxayso qaala wuxuu yidhi marka nabigu calayh salaatu wasalaam almas-uulu canhaa saacadda xaggeeda kan laga weydiiyo laga waraystay biaclama midka ogaal badan ma ahanin min asaa'ili kan weydiinhaya isku mid baynu ka nahay isku mid baynu ka nahay ah, marka taas waa laga qancanaya marka lagu mashquuli maayo qaala wuxuu yidhi marka haddana jibriil faaqbirnii bal iga warbaha can amaaraatiha calaamooyinkeeda saacadda ayaan la ogaan karin oo allah uu la keliyoobay ayada waa la ogyahay bal haddana calaamooyinkeeda iga sheeg calaamooyinka saacadda waa laba qaybood qaybna waa kubraa la yidhaahdaa qaybna suqraa la yidhaahdaa qaybta kubradii eh, waa tobankii waaweynaa oo bade marka ayagu lagu garanhayo ama lagu dareemhayo saacadda qiyaamada inay taagan tahay waa qoraxda oo ka soo baxda meeshay u dhacaysa mar hadday ka soo baxaan tawbadii leexlehay waa dajaal oo soo baxa dajaal oo soo baxa wey waa daabadii oo soo baxda iyadu daabadii oo iyaduna soo baxday kana kaafir wajiga kaga qoraysay kana mu'min waa aqiiq baade marka iman doona asagana biduqaanin mubiin oo muminiintana sidii hargab ahaan noqon gaalkana codkiisa ka gasho dabada intuu afka gala dabada ka baxaaya way taas iyo waa dhimarkaas yaa kamida a dhulberiyo saddexa naaro intay ka soo baxdo waa dhimarkaas meelaha calan yaman dadka xaggaa u diri doonto bad iyo shaam u kaxayn doonto kuwaasi waxaa la yidhaahdaa saacadaha amaaraadka ama calaamooyinka saacadda waaweyn baa la yidhaahda kuwana waa markaas waa calaamooyinka yaryar oo nabigeena soo bixidiisa oo ka a ah sala allahu calayh wasalam nabigii akhiru soo baxay la odhanaya kuwa calaamooyinka hadda meesha lagu sheegi doonaa ka mid ahba yaaba ka mid ah qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam an tarida alamatu addoontu inay dhasho weeye rabbatahaa saydadeeda sayidadeeda ilaan ogtahay asma ama sifa ilaahay loo adeegsado makhluuqaadka loo adeegsadana way jiraan isku macno iyo isku midna ma noqon karaan ah, labada ismi isku musamo ma ah labada sifo isku mawsuuf ma ah ayaga laftooda isku mid oo isku mid un si aha ma ahaan kara hayaanba marka hadda rabbi waa kanoo rabbigeen buu ahaa rabbigeen yuu ahaayo rabbi baade waa kii ahaa haddana meeshan rabbi riwaayinka barhkoodna rabbaha riwaayadana rabbatahaa rabbatahaa sayidadeedi rabbahaana saykeedu saykeedu kaasoo marka lafdi rabbi inta badan laakiin iskama idlaaqo oo waa ka yacnihii man rabba hada albaciir warintigan awey baade marka ninkii iska lahaa rabba hada albayt gurigan baade marka ninkii lahaa maaligii lahaa sidaasaa inta badan loo ilaafaya rabbi baa markii laakiin haddii la iska idlaaqo oo rabbun la yidhaahdo ah, rabbigeen buu ku dhacahayaa markaas marka waxaa la yidhi saacadda qiyaamada waxaa calaamooyinkeeda ka mid a ah inay addoontu dhasho saydadeedii ama sayidkeedii xadiidkan marka ujeeddada laga rabo dhowr macnay culimaydu sheegeen waxaa ka midaa ah la yidhi oo xadiidku ishaarahayaa inay uu badan doono baad markaas futuuxaad badan ama lagu ishaari doono macnaha futuuxaad badan inuu ishaarahayo oo in badan saraari badan laga soo qafaalan doono waayo markaas gaaladii oo ilaan ninkani markuu surriyaysto addoon asagiina uu yahay melik gabadh uu ka dhalaay xor weeye asaguba markaas addoontii uu suriyaystay melig buu u ahaa gabadhiisii uu dhalayna hooyadeed ilaa iyadu waa xor eh camal melig ahaan bay u noqon baa camal melig ahaan bay u noqon hadduu wiil yahayna kadaalika melig ahaanbu ugu aadi marka kafratulfutuuxaad weeye haddii macnaha la yidhaahday qolyo kalena waxaa la waxaa suuragal ah inay baade markaas jahligu zamanu aakhir uu badan doono oo waa maxay umulwaladadii in la gada aan la ogolayn in la gedi doono tusaale ahaan addoontan ilaa marba hadday da'asna allah ka yeela islaamtu ay wax kuu dhasho addoontayd la ishugulaysanhaye bas weeye lama beecin karo lama hibayn karo madaxaagay sugaysaa haddaadan ka hor xorayn kolkaa dhimatay horta ka xoroog marka inay zamanu aakhir addoommaha la gadi doono kol haddii la gadana umulwaladadii iyadoo wax kuu dhashay kol haddii la gadana haddee waxaa laga yaabaa cunugan bay kuu dhashay asagoo yar hooyadii waad iibisay duurkay iska gashay gabadhiibaad ama wiilkii hooyadii buu soo iibsanayaa ilan waa addoon suuqa lagu kala gadanaye muxuu noqday markuu soo iibsaday rabbigeedii buu noqday ama gabadhiina waxay u noqotay hooyadeed ay rabbidaadii bay noqotay macnaha oqokaas kasratljahli ah in looga jeedana waa suuragal ba idhaah macno kalena waa suuragal oo rabbiga in looga jeeda la yidhi macnaha kasrat lilwaalidayn caaqnimo badan in lagu ishaarahayo oo waa maxay gabadhii hooyadeed waxay ula dhaqmaysaa sida yacnihii baade gabadhu addoonteeda ula dhaqmi jirtay oo kale iyo khaadimadeeda wiilkiibaa wuxuu ula dhaqmi hooyadii ama aabbihiiba siduu yacnii addoon ama ruux shaqaalaha uula dhaqmi jiray oo kale yuu ula dhaqmahaya marka hadda gabadhiiba hadday hooyada dirsanayso wiilkiiba hadduu hooyadii dirsan hayo oo u shaqaysanayo asagaa meliga hooyadii baa addoon noqotay marka meeshii la rabay inuu u khidmeeyo leylan wanahaaran oo uu nabiguna calayh salaatu wasalaam nin soo gaaray labadiisii waad ama mid ka mida ah weynan u soo gaaray oo khidmada uu u khidmaynaya adeega u adeegi jannas iyo saa ku heli waayo dambidhaaf ku heli waayo naarta allaha jibriil baa wuxuu yidhi naarta allaha geliya kuna fogeeya aamiindha maxamedun nabiguna aamiin buu u yidhi heerkaas waa la marka tegahaya marka caaqnimo badnidii inay tahayna waaba suuragalba zamanahka caaqaada sii fara badanayba aadun macaanidaasa ku idlaaqaan an tarid alamatu rabbataha sayidadeedii ama riwaaya kale rabbahaa sayidkeedii baad inay dhasho wey wa an taraa calaamo kale haddana wa an taraa waa inaad aragta buu yidhi nabigu calayh salaatu wasalaam alxufaata kuwii kabahala ah alcuraata qaaqaawana alcaalata cayba ahaa ricaa ashaa'i aryaha raaraaca jiray yataqaawaluuna iyagoo ku beerantamhayo ku faantamahaya filbunyaani dhismooyinka iyagoo ku faantamba tan waxaan u nin walo inna inaga mid uu dhoola cadday waa layska wada garanaya dadkii wada reer baadiyaha ah adhiilayda ahaan jiray baadiyaha iyo qarfaha ku wada noolaa oo maanta dabaqyo iyo filooyin ku wada taytamahayo waayo wadan hebel baan ka imid hebel baan ka imid wuxuu xoogiyo wuxuu jajabsadaba kuwada faatamhaya filooniya guryo dhaadheer ama alcad taa inay iska jirto in dayday male tii hore macnaha looga jeeda macnaha loo jeeda aan lahayne tan ayadu dayday male bannaanka iska taallaabaad marka dhismooyinka lagu faantami ilaa nabigu calayh salaatu wasalaam zaman oo waxaa iman doona buu yidhi maalkii meel kaloo loo ilila waayi doona ilaa dhul mooye dhul ilidaas macnaha guryoon baa lagu dhiso ninkani waa maalqabeen maalkiisii buuba ka yaaban yahay meelu gal inu waayo inuu dhulu geliyo boosga guri dhis kan kire dhas taa kale dhis bas shaqadaan baa loo diri macnaha maalkiisiibaaba meel kale uu ku aaminayo si kale ku hayaaba yaaba adagba inuu dhul geliyo markaa ku qasbanaan baa boosgad gurigad kan dhis dabaq dhis kan kiree kan maxa kan waxe wakaas Eh, taasaa iman doonta buu nabigu calayh salaatu wasalaam baada marka uu yidhi waxaa kaloo ka mid a faantanka dhismaha lagu faantamay dhismooyinka masaajidda saacadda qiyaamada calaamooyinkeedu nabigu ku daray calayhi salaatu wasalaam eh, min ashraati saaca an yatabaha annaasu waade markaas bilmasaajid masaajidda dhismahooda inay dadku waade ku faantamaan baa ka mid a ila almasaajidu waa meelihii ilaahay ugu jeclaa meeluhu ilahay ugu jeclaa oo guryihii ilaahay la odhanhayo ay buyuutullaahi ahayd fii buyuutin adin allahu an turfa wayudkara fiiha smu masaajidda marka waxaa loo baahan yahay xikmo kaasaa loogu talagalay waxaa loogu talagalay usbuucii magaaladii hadduu hal masjid qaadi karo halkaa masjida isugu yimaadaan sida masjidka nabiga calayh salaatu wasalaam jumcada laysugu iman jiray madiina ilaa sideed masjid ama sagaal masjid oo kale nabigoo jooga dhisnaabaa lidi kulli waa lasoo xojiri halkaasa laysugu iman jiray waa hadduu dadka qaadi karo hadduu qaadi waayo intay baahidu tahay ku labaad ha lagu daro ku saddexaad laakiin inuu mid walba intuu masjid qoto u yihaa jumciya jamaaca lagu oogi taasi iyadu maya xataa daliil meel loo qoskado fiican xataa lama helaayo xataa meel loo qoskado culimada qaarkood baa xataa ijmaac soo reg salafki arrin sumaatayn ahayn oo qarnigii nabiga dhacdayba khulafaa rushayn waxaasu dhan baa dhacdayba aan ahayn taasi kole celiidiguna wuu iska badan yahay laakiin celiidiga xadiintiisii baaba adage laakiin in lala socdo yay u baahnaan lahayd ka imow marka jumcadii haddii saa tahay laakiin jamaacooyinkii kale in meel la wada tago way adag tahay nabigu ku amray calayh salaatu wasalaam xaafadii la arkaba in masjid laga dhiso xaafadii la arkaba in masjid laga dhiso oo masjidkeeda la nadiifiyo masjidkeeda la dhiibiyo masjidka in la wasaxeeyo la waxayo lama rabo marka xaafadii marka masjidkeeda hadduu ku filan yahay ku kale in la garabhiso ma bannaan ilaa waxaan maxaa la rabay salaadii inay xaafadan iyo muslimiintana dadkana isugu yimaadaan baa la rabay in muslimka lagu midayo isugu yimaadaan baa la rabay masjidkanoo xaafadiiba ah, ku filan ku kale in laga dhiso muxuu faa'iideeyey islaamka kala jebintiisii iyo tafriiq bayna way muslimiin iyo wada markaas unbu u keenhaya haye markaas dhib buu abuureen dheef ma awrin marka dhib buu abuureen dheef ma awrin marka masaajid wayna xigmad ku socdaan oo xaafadana iyaduna masjid u baahayn masjid aan laga duldhisin oo masjid ayada ku gelaya masjid aan laga duldhisin kanaa loo baahan yahay waxaan maanta nin waliba masjid baan dhisay uu iska leeyahay waa faantankuu nabigu sheegay calayh salaatu wasalaam masjidku inuu xigmadiisii oo sharciga uu waafaqo yuu ajirka ku yeelan haddii kale masjidu diraar buu noqonaya islaamkii u dhibu keeni masaajidii kale u dhibu keeni marka ajirka meelisa dambi baa ka heliba meeshaan dhisay masjid baan dhisay dhib baad kala kulmi marka calaamooyinka kamid tahay dhismaha oo masaajida kole galay uma nalaqada lagu tegay buu ninkii falabidtu waa nagaaday bur cumar ibnu khadaab maliyan zaman dheer zamankaa dheer riwaayinka barkood baa ka dhigay inuu alaaa layaalin saddex habeen iyo saddex habeen waxaa suuragal ah eh, inuu ad markaas kolkii meeshii lagu kala tegay ile riwaayinka barkood baa waxay caddeeyeen inuu nabigu markuu tegay jibriil oo haddee nin uun loo haystay inuu yii ninkii ii soo celiya ninkii isagoo saxaabada ku tajribeynaya calayh salaatu wasalaam tacmiyadii baa weli la wadaa sidii hore aan sheegay wiilana wuxuu yidhi warrinkii iisoo laa iisoo cali saalay waddaba kacanba ma joogo jibriilkiisiibu iska noqda xaggee lagu arki baa ninkii lawaa baa layi markaasuu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam jibriil buu ahaa ninkaas oo diinkiina idin dari marka riwaayas waxaa kutusinaysaa isla waktigii bay nabigu uu saxaabada wada markaas uu baraarujiyo haddana u sheegay riwaayadana qolabidtu maliyan oo riwaayadka barkoodna fii talaatin ama talaata layaalin ay ka cabireen saddex oo saddexda in looga jeedo culimmadu ay sheegeen waxay kutusinayaa inuu baadeno dee waa kan maalin dambe u yahay waxaa suuragelayaa cumar ibnu khadaab inuu goobtaasu markii ka kacay oo raggu soo celiye yidhi una cumar ibnu khadaab ku jirin asagoo saddexdaa habeen kadib uu nabigu u yimido barnaamijka asaga loo sheegay saasaa lagu jamciyaa falabidtu maliyan riwaayinka barkoodna falabita oo taab aan lahayn falabisa wuu nagaaday nabigu oo hadalkiibuu ka istaagay maliyan zaman dheer maliyan ay zamanan dawiilan uma qaala wuxuu nabigu yaa cumar cumarow atadrii ma ogtahay man isaa'ilu war ninkii wax waraysanhayay oo waxna weydiinahaya ma garanaysaa qultu waxaan idhi allaahu allay warasuulu rasuulkiisa aclamu ilaahay rasuulkiisaa ku cilmi leh ah, ilaahay rasuulkiisa adabto ilaalinhaya qaala wuxuu yidhi fainahu kaasi jibriilu jibriil weeye ataakum jibriil buu idin yimi yucallimukum xaalu idin barahayo diinakum diintiina u idin barahayo diinkiina asagoo idin bari yuu yimid macnaha ilan asagu wax wax weydiin buu iska dhigahay ujeeddaduna asagu waxbarta ma ahayn inaad idinku baade markaas maadaama saxaabadii in badan baade markaas taadiibkii la edbinhaye haybagelintii la haybageliye nabigayna wax badan weydiinin inuu baade markaas asaguma de waxay baahidooda ugu daran inuu u weydiiyo nabiga jawaabtiisana ay ka fiirsadaan sidaasuu idinku yimid baa marka aliimaanu walislaamu walixsaanu baa diin lagu sheegay baa ilaahayna meelaha qaarkood islaamkiio keligii uu diinta ku sheegay baa kaasuu ku sheegay baa markaas waman yabtagi hayra alislaami diinan ina addiina cinda allahi alislaamu marka yacnihii haddee lafdigii diin ayagoo sidan u wada jirana waa lagu idlaaqaa islaamkii oo keligiihina waa lagu idlaaqaa oo taasi waxay la mid tahay islaamka iyo iimaanku ma kala maarma welidaaba markay wada joogaan oo la kulmiyo oo aliimaanu walislaamu meel la isugu keeno laba macnaa loo kala jeedaa iimaanku waxay baatino u laaban islaamkuna waxay daahiro u laaban oo hadda sida acraabtii oo kale yidhi waa markaas waan rumaynay layii waad markaas aslamna dhahba mhm. quluu aslamna walamaa yadkulu iimaanu fii quluubikum iimaanku weli qalbigiina ma geline laakiin quluu aslamna aslamna dhah hadday saa u wada joogaan islaamku waa daahirkii إلا نيك منافق ظاهر في أقول تكون هايو زكري بحين هايو والحجين هيا الإسلام ما كان مغطى قلب وانا منافق وقلبي انا كمر رمينين قلبي كم انا رمينين هذي ولا جوان لكن هذي كلمه قيهين ومؤمن كل الاسكيد لاقو ومؤمن مع المسلم هذه بعد مركز مسلم الاسكيد لاقو ومسلم مع المؤمنه marka islaamkii iyo iimaankii oo jira ixsaankuna takmiil buu u ahay kanaa marka diintii lagu idlaaqay kolkiiba islaamka diin weyilaya sax iimaankii wuu kula jiraa ixsaankii wuu kula jiraa ee keligii maahaba rawaahu muslim muslim baa wariyey alxadiiu aali xadiidka saddexaad marwiy can abi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan cabdilaahi bni cumar bni khadaab radi canhu ree cumar ibn khadaab baa weli axaadiistoodii la waraa cabdilaahi bn cumar ibn khadaab radi allahu canhuma qaala cabdullaahi baa wuxuu ihi samictu waxaan maqlay rasuul allahi qawla rasuulilahi sal allahu alayh wasalam qawla rasuulilahi sal allahu alay wasalam yaquulu xaalilaahi rasuulku buniya alislaamu islaamkii waa la dhisay calaa khamsin shan baade markaa korkood baa lagu dhisay calaa khamsin min khamsin shan xaggood baa laga dhisay شهادة أن لا إله إلا الله شهادة تجرد أن شان يحال لا إله لا معبود بحق حق من دعا من سجن إلا الله ألا موين وأن محمد نبي محمد رسول رسول إلى إنه يهي الاقتراف وإقام الصلاة صلاة وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعلى إيتاء الزكاة وحج البيت وعلى حج البيت وصوم رمضان وعلى صوم رمضان شنطا كفر بإسلام في الوقت أمر لك arkaan islaamka horey baaba ku soo marray oo waaba kii jibriil iyo nabigu isaga jawaabeen laakiin haddee inay wada marka shantoodan arkaanulislaam gooni u yihiin arkaanulislaam dacaa'imulislaam manaarulislaam manaarulislaam intaba waa la yidhaahdaa tiirashiibooda islaamka uu ku marka bunyad islaamu calaa kamsin islaamkii shan baa lagu dul istaagay cibaarada macnaha sida soo degdegaysa marka wuxuu noqonayaa shantani inay asaas yihiin shantu inay asaas yihiin camal guriga asaaskiisii oo kale islaamkiina lagu duldhisahayo cibaaradan sida ka muuqata ujeeddadaana loogama jeedaa ee islaamka shantan isaga yimaadaao laga dhisaa welidaa shuraaxda fiiri calaa bimacnaa min bay ku odhanayaan calaa khamsin macnaa min khamsin wadaad baa wuxuu yidhi kolkaad leedahay sheekhu kolkaa masalada waaban ka hadaynay baa maanaa ruux waliba hadal kolkaad leedahay asagu meeshan bimacnaa calaada looga jeedaa mabcalada asagu dhihi waayo oo u garamaray waxan waa luqadii carbeede calaamasidan lafdiga way u isticmaalaan xuruufta jaa kulli way kala naib noqdaan midkood mid kale booskiisa ugu degaa laakiin kolkii adiga lagu fahamsiinhayo macnahan hadda aad ratuun baa looga jeeda kolkii adiga lagu fahamsiinhayo yaa waxaa lagu lehay calaadani macnihii inta badan minta loo isticmaali jiray ama inta badan canta loo isticmaali jiray yaa looga jeedaa ee lafdigaa laaxina maa ujeedo oo hadda kolkuu ilaahay u leeyahay walausallibannakum fii juduuci naqli asagoo ku xikaayanhayo baad macnaha fircawn goodigiisii waxaan idinku salbinhayaa fii juduudi naqli fii maxaa lagu aqoon darbiya leh istiqraaru shay fi shay tiirasha intaad furtaan dhaxdooda idinku salbin miya macnuhu tahay marka loo jeedo fii juduudi naqli baa laidinu tiirashadooda markaas ama dogobyada timirta dhaxdooda ila macnaha soo degdegi waa kaafii loo yaqiine fiidan marka booskii calaabay taallaa baa lagu markaas wala usallibannakum fii juduuci naqli calaada juduuci naqli heersha dushooda ladinku salbin ama ha la difiyo ama ha la taageen yaa ladinku sulbin marka xuruufta jaaciyada kala macno noqoto oo ma calaadu maalin bay bimacnaan tahay maalin bay camin tahay ta kaleba maalin bay booskeed degi waa saa macno marka calaa khamsin calaada bimacnaa min islaamku shanta xaggii buu ka dhismaa ujeeddadu ee islaamku gaar ka yahay ilaa hayga iyo haygu ku dul waa kala laba sooma hayga iyo haygu ku dul dhismay mar islaamkao gaar ka ah inuu shantoodii ku dul islaamkii macnaha lama rabo ee islaamkii baaba shantan laga dhisahayaa isaga imanayo tiirashiisii muhimkayd ahaba bunya islaamu calaa hamsin min hamsin shahaadati an laa ilaaha wuu idaafaysan yahay jumladaas sidaa isaga idaafaysan hahaad an laa ilaha illa llahu lafdiga shahaada way isaga idaafaysan tahay mulaaba shahaadatin lama odhan karo إلا هو مضاف اسمه شهادة قرد أنه شأن حاله لا إله إلا الله ألم وين معبوك لحق وعاد سنجر الآخرة وأن محمدا رسول الله نبي محمد رسول رسول دري إنه يهي لاقره وكون وإقام الصلاة صلاة الله لأوغو وجهد كامل كالو تكدو كاللبادو إيتاء الزكاة الزكاة آه. زكاة بعد مركز أولا ديبا أيضا فقد الله النصير وحج البيت وصوم رمضان رمضان صوم كي يتقل على المرسبان آه. mar haddii adiladu qaybna ay ku soo aroorto waada iyadoo mulaqa qaybina ay ku soo aroorto iyadoo muqayada waalmutlaqu maxmuulun cala almuqayad waa qaacida guud lafdiga aayadda ama lafdiga xadiidka asagoo caama ku soo aroor cumuumkiisaa loo dayn ilaa dilil khasisa laga helo asaga oo baad mulaaad usoo aror mulaqiisa loo isticmaali ilaa daliil qayda laga helo haddii daliil qayda la helo kolkaasaa lagu qayda hadda xadiidkii shalay iyo kan bakiir wasqaydahaya hadda waa xajulbayt mal waa xajulbayt waa iska idlaaqan yahay kii shalay lagu qayda wuxuu yidhi in istadaacta ilayhi sabiila istidaaco ku qayda somaali waa u qadaran yahay kan kana waa u qadaran yahay ah, sida ayadoo weli laha cala naas xaju lbayt man istadaaca ilayhi sabiila marka daliilka mulaqa kaanu qaydka lagu xambaaraaba wasawmi ramadaana rawaahu lbukhaariyu muslim bukhaariyo muslim baa seexad ahaankii taasay ku soo saareen marka seexada xadiiku ka hadalna marka shaarixani wax yar buu meeshan ka qabto wuxuu yidhi ah, man ataa bi haadihi larkaan arkaanta ninkii la yimaada kaamilatan iyadoo kaamila kaana musliman kaamila aliimaani hadda ayaga keliya islaamku ma ahee inaa manhiyaadkii kaletana laga dheeraado manhiyaadkii kale ila ninka intanba intuu la yimid aayad zinaysay soo khatar ma geli macnaha in manhiyaadkii kalena laga dheeraado ma'muuraadkii kaleoo baaqigaana lala yimaado ujeeddadu taasaa lagama maarmaan kaana musliman kaamila iimaan waman tarakahaa jamiica ninkiibaada kulli ka wada taga kaana kaafiran qadcan muran la'aan gaal buu noqonaya waman ankara waaxidatan minha ninkii mid ka mida ah inkira salaadii zakadii soonkii kaana hayra muslimin bilijmac taasina waa dad muslim inuusan ahayn iyadana waa ijmac waman ictaqada biha jamiica dhammaan arkan islaamkii ugu caqiideeyey wa ahmala waaxidatan minha soonkiibuuba ka tegey salaadii cudur la'aan ka tegeyba ama zakadiiba cudur la'aan ka tegey hayra shahaada shahaada waxaan ka ahayn iyadoo haddii laga tago meel madaxa la geliyo lama helaaye kaslan ama hebsi ama adduunyo jacayl fahuwa faasiqun leeyahay culimada qaarkoodna fahuwa kaafirun kulliba zaka ninkii ka taga fahuwa kaafiru kasuga taga soom ninkii ka taga fahuwa kaafirun salaada ka hosidanna iyadu waa salaadna waa la xoog badan yaha khilaafkeedu waa kuwan kale lamid maaha waman ataa biacmaali acmaasha ninkii la yimaada waaqarra bilisaanihi mujaamalatan carabkii baad markaas uu ka qirhayaa mujaamalatan dadkaas sabansab iyo maaweelin dadkii maaweelinhaya fahuwa munaafiqun munaafiq weeye marka arkaan islaamkii in la ilaaliyo lagama maarmaan الحديث الرابع حديث الرابع مروي عن أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن في ورنا وقوة هذا المكان أبي nimanka abaahirada afarta abdullahi masuud soo kuma jiro waxgaabka أrنa cabaasi وcamri وcmar uma zubayr hum اcabaadilt اlurad nimanka cabaadilada saxaabada la magac baxay oo mashuurka ahay oo intay taageen aada waale markaas cilmiga badana laga qaadanhayay adlaalmusahlada ugu fadwada badan bu ka mid ah laakiin nimankaas way ka dameen waa ragga afarkaa wey abnaa cabaasin cabdullahi bn cabbaas wa camrin cabdullahi bn camr bn cas wa cumar cabdullahi bn cumar kaan soo maraynay uma zubayr cabdullahi bn zubayr hum lcabaadiltu lqurad abaadirada waa nimanka ishiinka badnaa afartaasaa loo yaqaana macnaha markii la idlaaqaba cabdillaahi bn mascuud radi allahu canhu baa sida xudayfa tabnu lyamanba saaxibu sirri rasuulilah loo odhan jiray cabdullaahi bn mascuudna saaxibu sirri rasuulilah isagana waa la yidhahdaa waa lagu idlaaqaa saaxibu siwaak adaygii nabiga saaxiibkiisana waa la yidhahda saaxibu naclayn kabaha nabiga calayh salaam saaxiibadiisina wuu ahaa marka wayse qaadka iyo kabaha iyo cadayga ninkii wuxuu saaraan jiri ba nabiga ala salaatsalaam in badan hadee gurigiisa waa naga xajaar jira dadkii cusub ay moodi jireen inuu aaluladii u ka mid yahay sal allahu calayhi wasalam marka asagu cabdulaisaas markuu nabigu kooxokaba u gelin jiraan markuu siibahayana uu ka bixin jiray markuu la joogoba kabahan markuu nabigu fadhiisto intuuba gashan jiraan markaasaa saaxibu naclayi nabiyi sal allahu calayhi wasalam kaasaaba loogu magacdaray saxaabada ku idlaaqi jireen saxaabadaa ku idlaaqi jireen nin aad u tabardaran buu ahaayo laf yar oo naxiif oo aad janjal ah sidii baa markaa hadda sheegaan oo aad u dhudhuma yara way markaa markaas warku waxoogaa saxaabadii baadiya meelahaas socda iyo maalmaha qaarkood ka dabasha lagadhay saxaabada ku qasqas lahayen markaasaa wuxuu lahaa kae qasqaslaysaan dhudhunka hayan ee cabdullaahi ibnu mascuud yaa miisaanka ugu culays badan buurta uxud buy nabigu calayh salaatu wasalaam miisaanka tanku waa waxaa weeye waa iimaankii qalbiga jurm iyo jismi ma إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولذا يؤتى حديث البخاري يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة من الشمس وحب بدن ولا كلام ينجل وجهل هانجل أود بدنا بالله كيني ما أنت قيامة جناح بعوضنا أمه وزن بقيامة ما كان لكين ما كان ينانتو اعتبار ما لها قلبي والمشي لقوين هذا أما لقى أصل هذا قال عبد الله بن مسعود بوحول حدثنا رسول الله بن حديث صلى الله عليه وسلم وهو رسولنا الصادق في كل ما أخبر به وهو رمضان وامك كبر شيئا وامك كبر شيئا المصدوق الله شيئا وحن كنا هنا أن له شيئا warkiis oo dhanna baad ama loo rumaya laakiin loo run sheego taasaa macana marka ilaan kolkii sanadkii ama ruwaadda xadiidka la yidhaahdo wade wahuwa saadiq waa xaweye tacdiil la tacdiilinhayo nabi maxamed miyaa tacdiil u baahan sal allahu calayh wasalam maya ujeeddadu waa maxay talahud wey macaasi saxaabi uu ku macaansanaya sifada nabiga calayh salaam weeye e taskiyo taskiyo ujeeddadu iyo tacdiil maaha taskiyo maaha asaadiqu nabigu kuwii run sheega wey waa kii cabdulahi bn camar yaa nabiga ka qori jiray cabdulahi bn camar baa ka qori jiray nabiga alayh salaatu wasalaam baad wax in badan dadka markiiba waxay yidhahdeen war nabigu waa bani aadam eh maruu cadhaysan yahay axwaashan isu bedeli kul isu bedeli mar cadhaysan yahay mar faraxsan yahay mar waa iska caadi mar caarid baa ku iman kara nabigu wax kasta afisada waxmid qorigiiyo maxay ugaala waxaysan tahay arrintii uu yardaayey kadib buu nabiga u sheegay wuxuu yidhi marka qor buu nabigu calayh salaatu wasalaam waxaan dul mahaadeen laa yakruju waada min haada afkiis nabigu ilaa xaqaa xaq mooyeen wax kaloo kan ka soo bixi ma jireen qor buu nabigu calayh salaatu wasalaam hadduu kaftana waa kaftami jiray laakiin hadduu kaftami xaq muxuu kaftami jiray nabigu calayh salaatu wasalaam innaga soomaalida waxaad moodaa sida maamaha samee tiraa kaftan iyo kaahid dulduulka waa lagu calaamantaa sax wey habeenba fogaysanin kafta kaahid dulduulkeedna تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا سكيل عذاب القبر أيضا أبوي كفتر كان هداد لوري ما تكليفتي ولا قاقا cunugaaga haddaad ciyaarsiinayso hooye way timid hooye way maqantahay il joogo aaba wuu yimid ood been sheegi cunug baan ku ciyaarsiinhay soo mukallaf ma tiid maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid qalanqawaal qalanqaqaasoo kuguma socdaan way kugu socdaan kaftanka waa inaad xaq ku kaftantaa maaha inaad baatil ku kaftanto lama ogolo taas marka waa suuragal ma marka nabigu mar kasta waa ku sheegay mar inaad ku sheegtaa la rabaa ma aha inaad kaftan been ku sheegto way kuu qoran tahay waan kaftamahayna laga aqbali maayo الصادق المصدوق الله شيغو بعد جبريل بقى معلم في شيء أخر شيء إن أحدكم من كمذا النبي عليه الصلاة والسلام يجمع والله كل منها يا خلقه مادة خلقه أبوه كيسا والمادة أهرسي في بطن أمه هو يدي على شيء قاضي كذا رحمتي المكرنك المكرنك وهو يدي وانا كل منها يا أربعين يوما أفرت المالموت ويدحرق نطفة حلال يهي سوى النطفة ولماذا قال فضل حيث مطلق وكبت ما نطفضه وأنفسر أهانا بالله أربعين يوما أفرت المالموت نطفة حلال يهي نطفة من يوصل ذي ثم يكون memiyo sideedii ah uma yakuunu calaqatan kadibna xanjir buu ahaan waayo mila daalika afartankaas kale uma yakuunu mudqa waayo khalqigii haddana ad afgeliso ah hilba kor noqon mila daalika afartankaas kale way meeshaas afar bilood baa ku dhammaatay uma yursalu ilayhi lmalaku uma yursalu ilayhi ila ljiniini jiniinkii marka waxaa loo dirahyaa almalaku malagii baa loo diri loo wakaa shaqadaa loo yeelay fayanfaku wuu afufi malagu fiihi بكرا ويؤمر ملكي ولا أنت بأربع كلمات آخر كلمة إنه قرأ بكتب أربع كلمات بكتب رزقه رزقه سئنه قرأ وحقني دونه وأجله أجشي سئنه قرأ دونه انت قل من دونه وعامله عن رزي شغلي سبال مكا إنه قرأ وشقي من ويقول ده سئنه أنا هان دونه أو سعيد أو من دلوب إنه هان دونه كان قرر لنا يقول هيا فوالله النبي عليه الصلاة والسلام الله قال الذي الله لا إله لا معبود بحق غيره حق من دو عابدان أساقه إنه كجريب بان قطاران إن أحدكم من إذن كذلك كمدة ضدو لا يعمله عمل فلي بعمل أهل الجنة أهل الجنة عمل قاضي كرو السمين فيما يقول الناس وقعنا دائما شيء هيوكل أحاديث برضو صحيح كغيري فيما يقول الناس ويماشى والمطلق محمول على المقيد إن أحدكم ليعمل fii ma yaquul innaas waa qacida haddaa idiin sheeghayo oo kale axaadiidta markoo saxaynka qayday fii ma yaquul wey meesha wاlmuطlqu maxmuul calى اlmuqayad ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljannati fima yabduu linnaasi daahirka amaa khadasiisa yar oo yani hadhowto intay u qaali noqoto kor u baxdo ee ka dhigta qalbigii laga waayin hayaa khatiyo yarba ku jirta fii maa yabduu linaas inbuu ninkan ahlujanno weeyaan salaadiisa iyo soonkiisa iyo zakadiisa iyo waayo waxaan ku jibaysan yahay waa un daahirkeed dasiisa yarunbaa weliga camalkiisa ama riyaa istus ahaan ku jirta ama dan kale ku jirta unbaan weliga laga waayaynin baa xataa maa yakuuna ilaa una ka ahaanin baynahu isagii iyo wa baynahaa jannadii inta u dhaxaysa ilaa diraacan dhudhun mooye manaha qiyaas waa dhaweyn dhudhunku keenna caadiga ah ilaa dhudhunku intanaa la yidhaahda farahoo la soo laabay intanaa dhudhunka la yidhaahda marka asaga jannadii intaa ujeeddadu saas ma ah asagoo khaatamadii wax yar macnaha makaan yar baa la shay moog tahay zaman yar baa loo jeedaa asagoo wax yaroo khaatimadii inamal acmaalu bilkhawaatiimi weeye moog tahay asagoo wixii yarna uga hadhay oo camal wanaagsan hayay oo inuu jannadii galo hadduu saa ku dhinto camalkaa ah u hayd de siisadii yareed weligeed qarsoonayd unbaa isbedeli dibaa bannaanka iskeeni fayasbiqu baade waxaa u dhaqahay u qaalib noqon fayasbiqu fayaqlibu waxaa u qaalib noqonhaya calayhi korkiisa alkitaab kitaabka ma cilmi illaahi alazaliyi malaxul maxfuud kitaabkii ugu qoraaba ma yacnihii kii uurka hooyadi haddaba la soo sheegahay uurka hooyada isagoo yiri lasoo qorayba ilaa intuba waa sumeen bay u socdeen kitaabkii hore kiibaa u qaalib noqonaya iyo dasiisa xunay fayacmaluhu camal fali bicamali ahli naari ahlunaarka camalkoodii uu la imanhayaa fayadkulha naarti bugeli walciyaadu billah ilaahuna ilaali وإن أحدكم من إذنك إذن كمذا لا يعمل وعمل فلي بعمل أهل النار فيما يبدو للناس أما سرية خفية oo weligii ama taqwo ama rabbi ka cabsi ama danqasho ah mooryaantu iyagoo mooryaan oo xumaantii ku wada jira oo fahalkii wada haya ismid ahayn mid waxaa laga yaabaa intaa uu shaqada ku jira inuu walwalahay inuu naqsan yahay warama sidan ku dhimanta ogolay sidaan ku jiri karta war adduunku sidee buu yiri midna danba kama dhisu qoslahayaa innaba innaba dhagax taab tantoom iyo taabasho waa isku mid baa maba tanqanhayaba danba kama leh marka ninkan somaali danqanhaya waxaa ku jirta siriya ku jirta khafiye ah oo yani taqwo rabbi ah kii baa marka u qaali noqon doonta kadib laa ilaaha ila allah tubtu ila allah war baliga tagay war weysada isiiyo war xaggeen u kacay alla ilaaha way dambi dhaf war halla icafiyo war waani bilaahi marka oo akhaabada markay usoo dhowdahay waqtigii baa xataa maa waina axadakum la yacmalu bicamali ahli naari ehlunaarka camalfalkiisao kale camalfali xataa maa yakuuna ilaa uusan ka ahaanin baynahu isagii caamilka iyo wa baynahaa naasi ilaa diracun dhulku mooye macnaha wax yar oo qiyaas ahaan dhulkanlagu shabaho oo kale fayasbiqu marka fayaqlibu calayhi kolkiisa waxaa u qaalib noqon alkitaabu kitaabkii baade marka hore oo inuu saciid u qoraa آهي السعيد من سعيد عند الله إلى أكسنك سعيد أبو فيعمل وعمل فلمك بعمل أهل الجنة أهل الجنة عمل صديق وكل عمل فلي فيدخلها جنة المسلمين قال آه رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم بأوريه عنه مركا حديثة مركا المعني سدب الله أبنه إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلق خلقه في بطن أمه أربعين يوما abuna aadam isagu inaga dunaa isagu wuu inaga dunaa oo aabbiyo hooyola'aan baa la abuuray nabiyulaahi ciisena wuu inaga dunaa oo aabbala'aan bu aha ina matala ciisa cinda allah kamatali aadama khalaqahu min turaabin waa inaga dunaa laakiin sunnada ilaahay waxay ku dureysatay makhluuqaadkii kale ama xayawaankii kale ama bani aadamkii kale waxay ku dara sunnada ilaahay asagoo uu kale kulli aabbala'aan hooyola'aan aabbi hooyala inuu wada abuuro siduu aadam iyo ciisaba u abuuray inuu laakiin sabab iyo musabab inuu uga dhiga sabab inay isu tagaan laba zawjay inay laboodiyo dhadigood isu tagaan ilahay baa ugu talagalay xigmadiisa laboodiyo dhadigoodkiina magnadkiisu soo jiidahayuu ilaahay yuu dhaxdooda geliyey wajacala baynahum mawadatan waraxma tana ah, gabadhii buu rabaa kanna waa wiilkii bay rabtaa walidaaba labeedka mushkilka ah haddii la kala garan waayo war waxaan imaninba qalabkii haweenkana wuu leeyahay kii raggana wuu leeyahay labadiiba uku kaaji waaba la kala garan waayey waxaa lay mucaamaladiisa hala dhawo hadduu nimadu iska dhigaayo agga ragga u ordi war haween baata ka soo dhaqan leh haweenkaa ragga jecel waa gabadha ordi kalgacaylaas ah. macla raggaa jeceshaa ugu ordaysaa hadduu naagnaag iska dhigo agga haweenka war ka soo dhaqan leh dhib baa tahay haweenkaa dhacwa diri haweenka inaad fidaysaad rabtaa ilaa raggii weliga agga haweenka agga isu yar buus gabdhuhuna agga ragga weliga isu yar buusahayaan oy jecel yihiin marka magladkaana ilaahay waa wax ku tallaalay oo nicmo ah labadoodii marka awjaynkii markii ay kulmaan markay kulmaan awalka u horeeyo oy kulmaan ila labadoodii biyaa isu imanhaya mima in daafiqin yakruju min bayni sulbi wataraa'ib kanoo dhabarkiisa waa de biyihii ay ka yimideen iyo tanoo waa de markaas kalxamaheeda biyihii ay ka yimideen baa isu iman sharaxa meesha ay ugu dhaaraana haddii baa de biyuhu bataan hadday soo horbaxaan iyo macaani kal axaadiis axaa ku sheegay laakiin baan hadda aggaa uga bixi mahayo waxayna marka culimmadu xadiidkeenna yaanaan ka bixina kolkii ay manida raggu gabadha ilmogalankeeda ay ku dhacdo macnaha raximku intuu furan yahay waxaa laga yaabaa inuu meel iyo laba ka furmo hadduu meel keliya ka furan yahay waxaa laga yaaba hal cunug hadduu laba meelba ka furmo mataamo laba cunug kolba ilaan isku meel keliya kuma mataamo way kala duwan yihin ilmahaasi markuu ku dhaco waymanidaas uu jirkeeda ku dhaco jirkeeda o dhan uruuqdao dhan ilaa timaha shacar iyo bashar bay ku faafi manida ninka kolkay ku faafto bacda usbuucin bacda usbuucin baa waxaa la yidhi lasoo ururin oo yacni raximkii dib manideedii iyo tii ninka isku dhehan oo jirkeeda dhan ku faafay oy arado waa waxay la aradadyoone la gugubanay markaas yaa haddana raximkii lagu soo celin baa yujmacu waayo khalquhu maadatu khalqihi fii badni ummihi raxamkii waa markaa yaa lagu soo celin labadii oo isku qasan jidhkeedii oo dhanna ay tali gashay yaa lagu soo celin wakhtigaaloba laga yaaba gabdhaha barkoodba inay walac bilaabaan iyo reerguryood baada markaas ay saa u laba boglaynhayaan bas afartan habeen meeshaasay markaa ay ku jiri oo lagu qamiir intii jidhka ay ku faafsanayd mooyeen intii kale meeshaas qamiir ahaan bay u jiri baan afartankaasi markuu dhammaado afartankaa hore ila mani iska caadi ahayd nufa mani caadi ah eh, oo say isugu tageen ah iyo iska ahayd afartankaas markuu dhammaado kadib waxaa isu bedeli afartankii dambe dhiig ahaan kusu soo bedeli way guudaan kolba uu soo adkaan kolka dambe in xanjira dhiig xanjira oo meel ku dhacay oo kale marka laga dhigo afartankii dambe afartankaa dambe markuu haddana dhammaado dhiiggii wuu adkaanoo cad hilib oo afka la geli in la raamsan lahaa oo cada ah, inta egoo hilib ahaana yaa loo bedeli maadaama wixii afartanka ka dambeeyo ruux ku afuufidii iyo ruuxku mana haba yaraadee laga dhigay ahaanaysaa kaasuu ahaanhaya laakiin meesha waxaa ku jira ilaan hadda riwaayadan haddaan ku taagna xadiidkan ku taagannahay afartanka hore nudqo afartanka dambe calaqo afartanka dambe mudqo uma yursal malaku ilahi afartanka waay dambe boqol iyo labaatan habeen kadib yaa ka muuqata axaadiis kaloo waade markaas ayaguna waxay soo saareen oo saxiix muslim inaa arbaciinka hore kadibba malagga loo dilo arbaciinka hore kadibba in malagga loo dilo oo markay afartan iyo laba habeen ama afartan iyo shan habeen meelahaa markuu marahayaba in malagga loo diri oo weliba takhdiid uu ku samayn oo suuradiisii samcigiisii basarkiisii inuu wada malagga uu habaynhayo abuurahayo kaasay caddeeyeen axaadiistaas marka culimmadu axaadiid kalena ayaguna inuu nabigu eh, malagu inuu mar walba kolkuu nudfaha afartankii horeba yaa rabbi nudfah buu leehay yaa rabbi calaqa yaa rabbi mudqa yuu odhanhayaabaa le waa kii aayaddu waa qur'aankaaba yani kolkii lahayd markaas eh, mukhallaqatin wakayra mukhallaqa kolkii afartankii horeba eh, maxaa laga soo gudbaa laga yaaba malagu intuu yidhaahdo isagoo xinjibtii ama calaqadiiba inuu yidhahdo yaa rabbi calaqa wey yaa rabbi calaqa wey kolkuu yidhaahdo ma muaa mise waa ayr mualaqu weydiiyin baa l malagu alif waa mukhalaqa haddii la waa mid la taam yeeli bas waa la sii beeqayele muqadii dambe usii socon ayru mukhalaqa haddii la yidhaahdaa alla heblabaada waxbaa ka soo bururay baa l xan kasoo tuul waxaa ka soo bururay meesha ma jiraan waxay soomaalidu ay odhanayso laga sheegahay soomaaliya culama tiraahda mid baa yidhi kolka islaanta adiba yaxaada waa mm, ilma ka soo dirnay kolka horaa wel foora wax ku shubtay bu yidhi baa meeshan koorar wax looga dan maaha mustaqar wey mustaqar meel ilaahay ugu talagalay oo malagaas inuu ka soo tuuran mooyeen haba yaraata si kale aan uga soo baxaynin oo lagu ilaalinhayo wey marka meeshu ujeeddada marka idinka rabo riwaayinta hadan fiiri marka malagu weligii wuu la shaqaynhaya nudfa hadduu yahay wuu la shaqaynhayaa mudqa calaqa hadduu yahay wuu la shaqaynhayaa calaqa hadduu yahay wuu la shaqaynhayaa kaasi waa qodob guud ka labaad afartankii hore marka laga yimaado oo afartanka labaad uu gudagalo in malagga loo diri malagga markii loo diro inuu takhdiifkii asagoo yar ilaa taswiirkii baa kala duwane ayuu ilagu hadda xinjir wey inuu taswiir uu markaaba uu ku sii samaynhayo waayo kadib baade markuu mudqadii uu ka gudbo oo qaabay mudqadu ka gudbana kolkaas waxaa imanaysa taswiirkoo lasii ka midho iyo nafad ruuxdii lagu afuro ruuxda ayadu waxaan muran lahayn waxaa weeye waada boqol iyo labaatanka habeen saddexda arbacinaad afarta bilood kadibna nafku ruux ayad muran ma leh marka marka u dambaysa nafku ruuxdana hadde wixii sii ka mid aha u dhibnaadu sii dhammaystiri ruuxdana markaasaa lagu afuufi waa ruuxdana markaasaa lagu afuufi welidaa meesha ximada maxaa kaaga soo baxay gabdhihii laga dhintay maxaa leeyi waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra afarta biloodii waa saddexdan hadda aan ku taagannahay waayo markaas saddexdan afartaad bishii afartankii hore uu ahaa nudfada kii mudqada uu ahaa kii calaqada u ahaa afartii way meeshaas ku taamaqdeen ruuxdii baa lagu afay soo maaha haddee afartankaasi intii hore ahayde ku dhammaadeen tobankan dambana waa intii cunuga dhaqaaqiisa lagu aqoonsado bas waktigaasay islaamku haweenku dareemahayaan inaa rahankeeda ilma ku jiriyo ay ka rabaan afar bilood toban habeen ku taamaqo xilligaasay baa marka ayagu iyo dareemi karaan way ogaan karaan in ruuxdii lagu afuufay baa waayo إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة أفضل uma yakunu calaqatan haddana jiniinkii ama khalqigii wuxuu ahaanayaa calaqatan cabrin jir oo kale mila dalika afartankaas oo kale uma yakunu haddana wuxuu ahaanayaa khalqigii ama jiniinkii murqatan cad afgelis oo kale mila dalika afartankaas oo kale uma yursalu irsaalkan u dambaysa aan ku soo sheegnay hadda un uguma horreeyo irsaalyo kale ka horreeyey laakiin kan hadda u dambeeyahay nafqu ruuxa asaga taa ayadu aan muran lahayn baa uma yursalu malaku malagii baa loo dirhaya ilayhi ila alkhalqi ama ila aljiniini fayanfuku wuu ku afuufiye arruuxa ruuxdii ilaahay baa garana badankeena inayna la'aanteed jismigeenu unan waxgal ahaynna waan ujeednaa meelay meel jirtana ma aragno meelay ka soo gashay bedelkiiyo meelay ka baxday toona midna uma jirin wayas'aluunaka cani iruuxi qul iruuxu min amri rabbii sida geelka laantan qoyan alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faida antum minhu tuuqiduun mareer un baa laska soo goosane aayadun baa la diliyo saa loo xaadinay laba ino xoog doonan baa isu qabanay asagoo qoyan oo sayax waxaa dhunka gud ahay ayadii saas haddaad dabka saarto dhaacaan baa ka soo boodaya firfirfirfirleba alladii jacala lakum min ashajari alakdari naaran biyaha ka soo boodaya laanta markaa dabka saarta qoyan iyo dabka markii laisku jibay ka soo baxay xaggay ku wada jireen allah waa garan waa sidii oo kale jismigeenna meelka laftiisa ugu jirto allah waa iska leh waxaynu garan karnaa ma aha marka fa yanfuku fihi ruuxba ruuxdaa marka sidaa lagu afuufay haye kol haddii cunugiisaa ruuxda loogu afuufay cunuga in la soo rido wacad ahaayaiyo wacad la'aan ahaayaiyo ku aabarab ahaayaaba ma banaana xaaraan wey anigu haddee masalo kale oo khatar oo daruuri oo meelo kale oo culimmadu ku naqseen oo naf kale ama hooyadii wax la yidhaaho waa baab kale mana filahay inay soo dhowdahay laakiin in cunugaa la soo rido ma banaana murana male kol haddii ruuxda lagu afuufo waa insaanka amir gabar baa markaa madaxuunbay iyay macnaha iyay aloo calooshii ku qaaday hooyadeed iyo aabbeed ama qaraabadiiba hala soo ridaa dembi weyn oo kabiiraha horay loo galay kun kaloo ka sii daranoo qatlu nafsi haddee la gelahaya cunugana asaga wax ma bi'nin labadan isu tagtay baa wax bi'iyey asagana wax dembiya ma geli marka ma haddii ruuxii lagu afuufay in cunugaa laga soo rida islaamkaasi xaaraan wey waa qatliga caadiga والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق والجنة شك ما جيو haddii marka cunugiisaa lagu soo rido hadduu dhaqan ka soo rido asaga facalays hadday ayada hooyadii geedi iyo intay cabto ay kusoo rido ay saa ku soo rido asagoo kaamil hadduu soo baxo uu saa ku nafaxo isagoo cabaadahaya diyadii markii waa laga rabaa iyadiyo reerkood waa laga rabaa diyadii maxaa yeelay iyadu qaatilad wey dhaxalkiisa wax kuma leh intii kale dhaxalkiisa laa maktii leh ee hooygay ahayd meesha ma taalo cunugaaga adoo aabba haddaad disho naftiisi waa lagaa rabaa إن الموت أبو قاسم بقى نقطي دحال كده وحكم لي أنت كده دحال كده هاي نفسي سوى كارثة لما الموت دحال كده كمية هاي وكارثة هذه بعد مركز السبع أي سور للدميدة سيء بليهين وحالها هذا قرد شرطها وعلى هذا نفي بشيء كفارنا وعلى هذا آه. وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمن إلا قتال وما قتل من خلف فتعرف القوة انت وعلى هذا أيضا بعد مركز آه. إلا شو الأنت وأمر اسكن نقول فينفق فيه الروح ضان لكن روح ضان إن كان لو أكوفين كهر وهو علقاءها ونطفاها ومضغوها هو خلاف لكل في العلماء لكن نطفه هره waa laga yaabaa culimada qaarkeed weydiida qaarna waxay leeyihin hadda kolkaas aad wax looga hubsanila waa iska suuragal bay leeyihin oo casligiiba ku qiyaasan casligu suuragalma casligu bannaanku ay ah, meeshana ilmo guntamay baa la haya isku mid ma kolku waxaana ka noqda wuu ka sii daran yahay taxriimka iyo khilaafku wuu yaraan taxriimka wuu sii badan mudqo markuu noqda wuu ka sii daran yahay ruuxdana muranba ma laha leeyihi mar haddii lagu afuufabaa marka in ilmihii la soo rida ayaa ma aha dawad waa de markaas ilmihii waa de marka diida marka horeba haddii uun waxoogaa ilmaha la kala tarabiyeyo la yidhaahdo bal waxoogaa ilmuhu ishoosgeli jirin waxaad hooyadu aad u dhimata ama ilmihii waa iska suuragal baysa caqligii maadaama saxaabadu u oggolaaday dawa sideedaba goynaysa daldalmadii ama nasrigii taasi xaaraan wey laakiin kala fogeynoo kale haddii la yidhaahdo inay iska suura haddii uun macnaha cudur uu jiro xataa macnaha waa haddii la udurjirna kanaay noqonaysaaba sida adiguba wax dalmadii kaasasiiyo adoo rag ah inaad isticmaasho ama dawadii ay xaaraan u tahay laakiin waxoogaa intaad macnaha mashquulsantay ama addana ku jirto ama cibaadasay haddaad tidhahay hadda wax islama hayside fa ina lahu wijaa'inku soonku nabigu lahaa kale calayhi salaam hagu gargaarto taas waa suuragal laakiin waa in nasliga goynaynin tarankaaga inaan wax yeelaynin baa laga maarmaan وينطق به الروح ويمر والأمر بأربع كلمات أفر كلمة إنه قرآن ملك أمر رسينها في كتب الرزق رزق إنه قرآن رزق قرآن دوها كده وحي لا تقول طلق لي والهلية حرام قراته وأجلها أجشيسة كان بعد مكة انتو نوران هيو وعمل عمل كيسة وحو قلن دورا وشقي وهو شقي أو سعيد مثل روبي مثل درستين يهي وهو شقي مثل درستين يهي الله نغا إلاليه أو سعيد أو مثل روبي يهي كان ولا قري مرة هذه اللي قري maxaa marka camalkan iyo mashquulkan marka uu inoo qaban haddii kulligeen yaa rasuul allah yow hadda ilaahay ninka ahlu jannaha ah iyo ninka ahlu naarka ma kala ogyahay haa nabigu calayh salaatu wasalaam ninkii janno loo abuuray aana ilaahay sidii ugu abuuray ninkii naar loo abuurayna sidii ugu abuuraya mid annagoo inaga mid ahana waay markaas makaan janna iyo makaan naara musul nin kastoo inaga inaga mid ah waa loo abuuray oo haddii uu saciid aad noqotona kii jannada aad geli haddii aad noqoto shaqiya kii naarta aad geli marka maxaa qatiima la camal camal falaynaa bayna saxaabada marka nabiga calayh salaatu wasalaam waxaa adiga cilmigaaga ka baxsan oo cilmi ilaahay ilaahay ah oo yacni qadarta ilaahay ah shaqadaa shaqaad og tahay adig ma aha shaqo lagu diray ma aha shaqo aad ku mashquulshay ma aha adiga addoon baa lagaa dhigay ikhtiyaar baa lagu siiyey wahadaynaahu najidayn waddadii xumaatiisimeed waa lagu tusay ku socaa lagu yidhi kolkiisaa amarka lagu siiyey adu qaad اعملوا نبي عليه الصلاة والسلام فكل ميسر لما خلق له كان ودريس حميد بكل أحد على عمدي كان ودريس سميد بكل أحد كان ودري بلسه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى كان فسنيسره للعسرى أبو نقضان آه. مولدا لكن ما دام أو إنما الأعمال بالخواتيم أي تهي هذه مخلوقات كل جوبة هتوجد من ninkan camalfalkiisa kan waa ahluljanna ma go-aamin karto khaatimada waxay noqon ma ogaan ninkani waa marka waa ahlulnaar lacnatullaahi calayh nin nool ma odhan karto inay adu khaatimo kaa xumaato oo asaga khaatimo kaa suuragal bal aad gaalanimadiisa nac inaad ku soo jiidi karto diinta islaamkana isku day laakiin hadisininkani inuu waa nimanka ahlunaag iyo alla ahlujannaa inay hidaayadu taabato laa ilaaha ila allah u yidhahda u dhowdahay oo asagoo sakiira weliba ugunta hal dambi aan ahayn adiga khaatimada kaa xumaataa suuragala oo gaalnimadu ku dhimato ilaahana badbaadiye marka lama jismin karo acmaal lama kalsoomi karo laakiin amaruun waayo fakulun muyasarun lima khuliqa lah aduu camalka shaqada lagu dirin aad shaqa aan lagu dirin ha ku foofin qadar iyo waxaad ogeyn iyo waxa ha ku mashquulin فوالله ما قد أتى النبي الذي الله لا إله غيره معبود حق لغة عبدون أسقى هين أنجر بان قد أرنا إن أحدكم مثل كمثل لا يعمل وعمل فلي بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس سيدك أم قطع حتى ما يكون إلى وسط أهل بينه إسقي waayo jannadii ilaa diraacu dhudhun wax ku aadan mooyen qiyaas macnaha wax yarun mooyen fayasbiqu fayaqlibu calayhi kitaabu kitaabkii horay loogu qadaray oo uu nabigula calayh salaatu wasalaam ilaahay taqaadiirtoo dhan wuxuu sameeyey in allaha wayaqadara ama kataba maqaadiira alkhalaa'iqi khalaa'iqda maqaadiirtoodii oo dhan qabla an yakhluqa asamaawaati waalardi baada bihamsiina alfa caam ama alfi sana konton kun oo sano ka hor kitaabkaa waad ku jirtay looxulmaxbuudka way layidhaahayo waa mid kale layidhahaaba waad ku jirtay baad qalinkii amarka la siiyo ilahay markuu abuuray la yidhi baad marka uktub maa kaana maa yakuunu wamaa huwa kaa'inun ilaa ywmi alqiyaama waad ku jirtay ayadana maalinkan malagga la amraya adoo uurka hooyadaa ku jirana waad ku jirtay intaba waxaa ka sii horeeya cilmullaahi alazali ilaahay waxaa intuuna koonka abuurbu ka warqabay sooma qadihii ilaahay qadarti ilaahayna wanuminu bilqadari khayri wa sharri way ka sii horraysay marka qadar ah kaa dhaadhacdo kalsooni marka buuxa waxay kugu dhaca u qab wax ilaahay keena inuu yahan kolla ku gara mareen فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم من كمذا لا يعمل بعمل أهل النار أهل النار كعمل فضيء وكل السماء فيما يبدو للناس وي أما كح إن حنوسيها وقلبي كوا إما يبدو فما سمع قال فتاك قلبي ما يدن قتم بكير بوغا وكل بك دقنا يسمك وحماة السمين هاي xataa maa yakuuna baynahu wa baynaha isagii iyabaad marka naartii wax zaman ama wax masaafo udhaxayana ka ahanin ilaa diraacan dhurus mooye fayasbiqu fayaqlibu calayhi kitaab kitaabkiibaa marka u qaalib noqon fayacmalu bicamali ahlijannati ahlujannaha camalkoodii buu markaa samaynayaa kanaa isu bedeli fayadkuluhaa jannadii buu gelahayaa rawaahu lbukhaariy wa muslim ilaah kuwii jannada lagu khatima naga yaro wallahu subxaana wa tacala aclam